sheekhu lislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayh ee ku saabsanaa dawaa'ifta iyo kooxaha islaamka sheegta ee haddana qayb diinta ka midoo waajiba ku dhaqmi waayey ama shay xaaraan ah ka taga laga waayey la dagaalamkoodii inay murtadiin nimanka iyuna gaala yihiin buu ka soo hadlo waxaynu markaa soo qeybnay dawaa'if almumtanica imtinaaca noocyihiisa imtinaaca laga hadlayna inuu yahay baynu soo sheegnay kooxda imtinaaca laga hadlayna waxaynu tilmaannay inuu yahay imtinaac can ilimtitaali oo markaasi fulinta diinta iyo ku dhaqankeeda laga kara waayo xaggana uu ruuxu markaasi awood uu ictimaado ama carar uu waddankaa lagu cararo ama awood malataro isku difaaco markaa cuskanaya sharcigana ku dhaqan baa laga waayay ninka asaga ah inuu murtadi oo gaal yahay baynu soo maray waxaana ashal u ah qitaalu saxaabati limaanici zakaa dagaalka labaadna waa dagaalka khawaarijta lala galo dagaalka saddexaadna wuxuu ahaa buqaada khulaasadu marka waxay ahayd adaa'ifa almumtanica wujubu qitaaliha wa mujmacun calayhi walaa khilaafa fi dalik bayna asaxaaba ma gaala mise gaala ma aha bilimtinaac bimujarad alimtinaac ma ku gaaloobahayaan walqitaali duunahu duuna alwaajibi <clears throat> iyo wartikaabi almuxarami asna sida raajixa oo ijmacu saxaaba ah asna waajib buu ahaa wuxuu ahaa ijmac maxfuuda ah. khilaafka muta'ahiriinta ama wadaadaha kale khilaafka masalada ay ka qabaan macno badan keeni mahayo inaan wax ictibaar lahayn baynu soo maray iqraarka bilwujuub ayib marka hadduu muqir yahay iyo hadduusan muqir ahaynba waa isku xugum marba haduu ku dagaalamo duuna dalika uu ku dagaalamo tiibuu sheekhu ka hadlahay wuxuu uhi fata'mal eeg raximaka allaahu allah kuu naxariistay waxaad eegtaa tasriix hada alimaam imaamkan caddayntiisa ibnu taymiya u jeedaa uu caddeeyey fii hadihi alfatwa jawaabtan hadda aynu soo maray uu caddeeyey bianna man imtanaca ruuxii ka reebtoomee diida can shariicatin xugum min sharaa'ic alislaami axkaamta islaamka ka mid a ah, aldaahirati ee muuqata ee ummaddu ay taqaanee diinta islaamka ka tirsan ka salawaati alkhams sida shanta salaadood waasiyaami sida soomka iyo wazakaa ama zakada aw alxaj ama xajoo kale aw tarki almuxaramaat ama waxyaabaha la xaaraam yaroo laga tago kazinaa sida zinadoo kale aw taxriimi dimaai dhiigga inuu xaaraam yahay buu ka reebtoomi waayey ama muxuu ahay ku dhaqmi waayey xagga tarkiga walamwaal iyo xoolaha muslimiintu inay xaaraamkaa yihiin buu iltizaami waayey aw shurbi alkhamr ama khamrada cabitaankeedii baa laga kari waayey aw ilmuskiraat ama waxyaabaha kale maandooriyaasha ee ruuxa sarqaamiya ee marqaamiya aw hayri daalika ama intaa waxaanka inuu muxaramaadka kale ah annahu ninkaasi yajibu qatlu aa'ifa ama annahu wariya shan yajibu waxaa waajibaya qatlu aa'ifati aa'ifada in la dilo almumtanic ay qitaalu aa'ifa sax ah aaa'ifa almumtanica kooxdii ka reebtoontay baa waajiba in lala dagaalamo la dilo can daalika xukumka asaga iyo diinta ayada ah xataa yakuuna addiinu ilaa daacadu iyo diintoo dhanba ay u ahaato kulluhu dhammaantii lilaahi subxaanahu wa tacaala ay laazimaan bimacnaa ay qabatimaan ay ku dhaqmaan weeye jamiica sharaa'ic اlislaam xataa yaltazimu xataa yactaqidu ma aha wa xataa yacmalu wayafcal iltizaam waxaa loo jeedaa alcamalu walimtihaalu walficlu siduu sheekhu ku caddeeyey shekhu islam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala kitaabkiisa alcumda fii sharxi mxuua sharxi cumdati alcumda lilimaam ibni qudaama ayuu sharxay mujalladka koobaad kitaab usalaa bawshaa ku caddeeya ku sharxa safxada lixdan iyo labaad ilaa wixii ka dambeeya ayb wyltazimu jamiica sharaa'ic اlislaam in kaanuu haddayba ahaayeen weeye maca dalika maca aliltizaam iltizaamka mxuu ahaay maciisa naatiqiina bishahaadatayn <clears throat> haddayba ahaayeen weeye qolyahaasi ee lala dagaalamayo kuwo horaan ku hadlaya cafan ku hadlaya shahaataynka niman shahaatayn ku hadlayay oo tawxiidsanayay oo salaadaya soomayey ayaa bacdu axkaami اlislaami inay ku dhaqmaan oo hirgeliyaan laga waayey wamultazimiina kuwa ku dhaqmaya ha noqdeen bacda sharaa'ic alislaam islaamka axkaamtiisa qaybo kan ha ku dhaqmeen ha tawxiidsadeen ha shahaateen marba hadday qayb diinta ka mida ku dhaqma laga waayo awoodna ay cuskadeen nimanka ayaga waa lala dagaalami waana gaalo wa ana dalika mima اtafaqa calayhi اlfuqahaa'u min saa'ir الطawaa'ifi aلsaxaaba faman bacdahum wa ana dalika camalu biاlkitaabi wasunna taasuu markaasi sheekhu ka hadlaya wa ana dalik midka asaga ah oo in lala dagaalamo kullu طaa'ifatin imtanacat can shariica min shacaa'ir islaam sharaa'ic islaam ka reebtoontay in lala dagaalamo waxaa weeyaan waa shay waajiba oo mujmaca itafaqa calayhi اlfuqahaa min sawaa'ir الطawaa'if aلsaxaaba faman bacdahum saxaabada laga bilaabay ilaa inta ka dambe wujuub اlqitaal asagoo waynu somr mujmacaya wuxuu mukhtalafka wuxuu ahaa takfiiru طaa'ifa bilimtinaaci wاlqitaal duuna dalika kan baa mukhtalaf ahaa iyo inta ka dambaysayba wa ana dalika camalu bilkitaabi wasunna waxaan soo maroo kale nimankan in lala dagaalamo lalaayo inuu yahay camalu bilkitaabi wasunna sheekhu waa soo sharxay inta ayada fatabayana waxaa caddaaday laka adiga kuu caddaanaya muslimow ana mujarad اlاxtisaam kudhaga basal lagu dhagaayo bilislaami islaamka lagu dhago islaamka la sheegto lagu maxaamsado maca cadami iltizaami sharaa'icihi maca cadami iltizaami axkaamihi axkaamtii sharciga adoon ku dhaqmaynin oon hirgelinaynin haddana muslim baan ahay iyo carabkan waa ku wardinhayaa laysa bimusqidin inuusan ridaynin baad ogaatay lilqitaali dagaalka in lagula dagaalamo ama lagu dilo arrintaasi hor istaagi mayso wa annahum tawaa'ifta mumtaniciinta ah yuqaataluuna waa lala dagaalamaya qitaala kufrin gaalnimo dagaalkeed iyo wa khuruujinka bixitaan can ilislaami laga baxay kamaa saraxa siduu caddeeyey bihi arrinka asaga ah fii aakhiri lfatwa fatwada gebagabadeeda jawaabta ibnu teymiya gebagabadeedii buu hadalka ku caddeeyey biqowli weadha uu yidhi buu ku caddeeyey wa haaulaa'i qolyaha tawaa'ifta mumtaniciinta ah cinda almuxaqiqiina culummada cilmiga dhiraandhiriyey ee sugay oo min alculamaa'i ka mida laysuu maysan ahaanin bimansilati albuqaati alkhaarijiina cala jamcu baaqin nimanka ku xadgudba imaam iyo dowlad ku baxay oo kale la xugun ma ahee waa niman islaamkii dhannaa ku baxay diintii dhannaa ka baxay oo xeerada islaamka ka dhaqaqay wey bal hum khaarijuuna can alislaam islaamkay ka baxeen bimansilati maanici zakaa maanici zakaa bay la darajiyin ku boos wallahu aclam sidaasuu sheekhu soo yidhi hadalka ibnu taymiya sidaa ka sii cad waxaa ka mid ah qowluhu uu yidhi wakadalika kullu طaa'ifatin mumtanica can shariicatin waaxida can shariicatin waaxida xukmin waaxid iska da axkaam fara badane wakadalika kullu طaa'ifatin mumtanica can shariicati waaxidati min sharaa'ic اlislaam alظaahirati aw albaaطinati اlmacluuma fainahu yajibu qitaaluha alfataawa alkubra mujaladka labaad soddon iyo kow ilaa soddon iyo saddex buu hawsha kaga hadlaa markaasuu hadal dheeroo qiimo badan suu sheekhu u waday wuxuu ku khatimay faida kaana bacdu اddiini lilaahi wa bacduhu ligayr اllaah wajaba alqitaalu xataa yakuuna addiinu kullu lilah ayb haddii xukumka iyo diinta qayb ka mida laga qaatay ilaahay subxaana wa tacala iyo sharcigiisa qayb ka midana baarlamaanka iyo muxuu ahay oday dhaqmeedyada iyo qolyaha xeerka ilaaliya laga qaato jihaad baa waajibay iyo qitaal fii sabiili اllah ilaa hawshoo dhanba alla loo daayay kitaabkiisa subxaana wa tacala sidaasuu sheekhualfataawa eh, alkubra mujalladka saddexaad shan boqol soddon iyo afar hadalkii horena wuxuu asagu eh, shan boqol eh, mujalladka labaad labaad baa kii hore soddon ilaa soddon iyo saddex wuxuu kaloo muxuu ahaaye dhaqanka in dadka wadaadaha ama muslimiintae nimankaa la dagaalamay fajaraba ha noqdeen waxyaaba kale ku khald in la tageera waajibabuu masalada kaga hadla majmuc alfataawa mujaladba hawshaa kaga hadlay wuxuu leeyahay xataa qolyaha kuwa ku jihaadahay hadday howlo kale lagu haysto oy qaabab kale ku xun yihiin oo eedo kale ay leeyihiin kuwanaa ka darane murtadiinta lala jebinba waa lala jebin inta macsiyadan lagala qayb qaadan mahayo waa layska day khayrka iyo jihaadka iyo halganka ay wadaan baa lagu taageeri oo galada lala jilcin buuri wa hada ariiqu salafi asaalixiin wala'immati almatbuuciin ra'yiga waxaa khilaafsan laba kooxood aaa'ifa almurji'a iyo khawaarijta khawaarijtu waxay dhaheen nimaan saafi ahayn boqolkiiba boqol la dagaalgeli mayno nimaan min alalif ila alyaa aan ahayn nin muwaxid ah oon saxanayn oo mutiic baari aan ahayn oon saxar lahayn labada taageeri mayn dhaheen wixii intaa ka soo hadhay waa tacaawun cala alimi walcudwaan bay idhahdeen warbaashii miisaan murtadiintan iyo wadaadahan kale laakiin wuxuun yahay laakiin aan gaalnimo ku dhicin dagaalka u dhexeeya keemaan taageerina midnaba la taageeri maayo laba shayaaiin weeyay dhaheen khawaarij khawaarij madhabkeedii wadaadii ictisaam baa qaatay wadaadii ictisaam waxay yidhaahdeen mujaahidiinta soomaaliya jooga waa niman muslimiina ah, laakiin nasca takfiiriya fika takfiir baa ku jira hadday sidaa yihiin haddaba ayagii amisom waa isku mid ayagii shariif murtad waa isku ayaga muxuu ahaayey eh, eh, qolyihii murtadiinta ee difaacanaya gaalada isku baab wey midna lama taagay karo ah, hada madhab alkhawaarij madhab salaf saalix waa maxay walaimati lmatbuuciin wa ahli alkhayr qadiiman wa xadiian siduu ibnu taymiya soo guri bal wuxuu waa aslu min usuuli diin islaam sidaa in la yeelo waa min usuuli diinina labadu ruux ee fiiriso karoon in la taageero loo hiiliyo waa waajib diini ah ayib murtadi waxaa dagaalamaya mxuu ahaay muslim khamrada caba kan khamrada cabbaan taageerayna laase wu musan gaaloobini ayib gaalkan la qabanaynaa muwaxidiin iyo mushrikiin baa ishaya iyo murtadiin iyo khusaad muxtalinoo soo duulo waddankiiba xoog ku haysta markaad miisaanka saarta haddaad tiraado kulli qurb xaaraana way ha tuuro qoryo qiiqi waa laysla tuuraa midnama yaan la taageerin hada madhab alkhawaarij madhabka labaad ee isna meesha ku fashilmay waa madhab murjia murjia waxay dhaheen weliga xaakimka la taageeri lianna alkhulafaa ilahi u dambi dhaafay wax kasto ay galaanba waa macsuumuun yaziid ibn cabdilmalik markuu damcay bacda wafaati cumar ibna cabdilcasiis inuu ariiqadii cumar ku socdo afartan wadaadba waxay ku dhaarteen in ninka khaliifka loo dambi dhaafay wax kastoo u sameeyaba jiiradii weyneed iyo jidka uu qaaday adkaa ee cumar uu qaaday ee uu ku saxayay bidacdii ee uu ku saxayay xaqii ee dulmigii reer banu ummadda uu ka qabanayay ee tasxiixa ahaa ee tacdiilka ahaa ee islaam la soo nooleeye bacثa jadiida ahaa ayib bicثa jadiida ahaa waxay dhaheen maya yazid waxaad yeelaysaa afartan wadaad fuqaho oo reer shaam ah ayaa waxay ku dhaarteen waa culamaa sulta wadowla miman yusabixuuna bixamdi اlmuluki wasalaaطiin kuwa iska ilaali kuwa adduunka rogay wey haulaai quطaacu طuruq afartan wada alxaafid adahabi baa soo guriyey fi siyar mujaladka shan iyo tobnaad buu kusoo guuriyey qadiyadaas arbaciina min almashaayikh ba aqsamu billaah ninka khaliifkae boqorka inuu wax kasta loo dhaafayba qad kafara lahu maa taqadama min dama maa ta'ahar marka waxaa doonta waday dheheen afuufo umarna ha isku dhibin hawlihiis jiro adag oon la mari karin buu maray boqorradii kaa horreeyey iyo kuwa kaa dambeeyaba siday iskaga dhaqmaan iskaga dhaqan hore u soco ninkan ku haya diinta hala saxe iyo dulmi ha la qabto iyo shay kasta nabigu siduu ku ogaa ama cumar ku ogaa alkhaaab ama khulafaau raashidiin ay lagu celiyo hawshaa ma kartid wax kastood samaysana waa lagu dhaafay xil weyn baa ku saaran shacaboo dhan baad u khidmaynaysaa awliya ilahay baa tore sac hawsha hawl saalamaa waa horay soo bilaabatay qolyaha murji'ada marka dhaqankaasay leeyihin in ninka dowladda ama nidaamka yar la iska difaaco la iska taageero oo puntland la difaaco oo siilaanyo la difaaco oo lix kilomitr la difaaco oo ina ilay la difaaco iyo murtadkaas weyna ogaadaan baaba'shay ama absamo ama soomaalida etoobiya <laughs> degtaba ilaahay muxuaha waa shaydaan baa ku salliday in la difaaco waa dhaqan murja'a wey nidaamka laisku daba taagnaado un hada nidaam waxaa weeye waa ra'yu almurja'a alxaqu bayna ra'yi almurja'ati wa ra'yi alkhawaarij dawaa'ifta muslimiinta dagaalamaya waa kuwa dagaalamaya muslimiinta aynu ka hadlaynaa say u kala khayrroon yihin baan u kala taageeraynaa haddayba murtadiin iyo mushrikiin wada socda iyo muwaxidiin iyo mujaahidiin aad xoogo adugu wax ku qoonsatay aan gaalnimo gaadhsiisanayn bal aadan xaqiijin karinba oo iska tuhmo iyo andacood iska ah dagaalkooda aad tiraada maya midna la taageeri maayo ra'yu lkhawaarij iska dhahad waqad ya'hudu arajulu ra'ya alkhawaariji min xayu laa yadri hawsha aad bay u badan tahay hawshaa la iska ilaaliyo sheekh wuxuu ihi waqaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh fii aakhiri kalaamihi calaa kufri maanici zakaa ibnu taymiya markuu ka hadlaayey hadalkiisii gebagabadiisii weliba ku saabsanaa maanici zakaa inay gaala yihiin wuxuu yidhi hadalkani durasaniyu ku jiraa mufiid lmustafiidna waa ku jiraa laakiin bihada alxuruuf can ibnu taymiya kama helin kolley ninkuna baara laakiin aima dacwa najda soo guuriyeen can sal waana isku raaceen ayagaana marka ma'muunuun ah umanaau fi naqli ayib wlxukmi weeye wsaxaabatu ibn taym wuxuu yidhi wsaxaaba saxaabadu lam yaquuluu ma aysan dhihin markay la dagaalamayeen maanici zakaa hal anta muqirun biwujuubiha ma rumaysan tahay zakadu inay waajib tahay awlahaas awle murja'a weeyade aw jaaxidun laha mise waa diidan tahay hawshaa ictiqaad loo bixi maayo ninkan falkiisii iyo wuxuu sameey haada warka noocaasa tafsiilka noocana ee tiraahdo hawshaa ma rumaysantahy mise ma rumaysnid nin mumtanica oo yuqaatil duuna almanci inaad tirahda muqir ma tahay hada ra'yu ljahmiyati wamurji'at aljahmiya haada arrinkan lam yuxad lagama ogaanin lagamana hayow can asaxaabati bixaal saxaabada wax ka sugan ma aha mana aysan samaynin bal qaala asidiiqu licumar abubakar cumar wuxuu ku yidhi radi allahu tacaala wallaahi allahn ku dhaartay low manacuunii canaaqan waxar hadday ii diidaan dheer kaanuu yu'adduunaha ay u gudan jireen oy siin jireen ilaa rasuulilaahi laqaataltum calaa manciha warku bannaanku yaalla camal iyo ficil daahir ah yaa nimankan lagu gallaynhaya ku gaaloobahaya fa jacala abuu bakar wuxuu ka yeelay almubiixa lidam dhiigooda waxaa bannaynaya almubiixa lilqitaal cafwan dagaalka waxaa bannaynaya mujarad almanci diiddo keliya iyo ku dagaalan laa jaxd alwujuub manciga waa laba qab inagu soo qanmanci mumtanic maqduur calayhi ah iyo mumtanic hayru maqduur calayhi ah ninka asagoo mumtanica ah ee tuka laga waaye ee zakada bixi laga waaye ee soon laga waaye ee xaaraantan daa laga waaye ee maqduur caleyh dhabbaan la siin yusataab wain taaba wailaa durib cunuqu fain taab falamru waadixu markaa iyadaadi wailaa durib cunuquhu amaa asagu midka mumtanica ah ee weliba hayru maqduur aan la awoodin imtanaca bilixaaqihi ilaa bidaari اlxarb ama imtanaca bالshawkati wاlquwati wالsilaax nimanka ayaga laa yustafsal nimanka noocaasa aلطawaa'if اlmumtanaca bاlquwa wbالsayf wالsinaan wbilxuuqi daar اlkufr xaggana aan tabar loo haynin fardigooda iyo daafyadu waa isku xugum cala tacyiin bay gaalo u yihiin daar iyo dabo alra'iis wاlmar'uus altaabic wاlmatbuuc jumlata watafsiila waa kafarat bitacyiin waa gaalo kulligood madaxa laga qabanaya waxba la weydiin maayo xataa nacnac laga dhegaysan maayo loo fiirin maayo mxuu ah, ahay istifaa mawaanic istifaa shuruud waintifaa mawaanic loo eegi maayo kayfa tastawfi waa nin dagaalamhaye see su-aalba u weydiin seed miisaan u saari laa yustataab madaxa la taabanhaya waana hawshaasna ijmaacu saxaaba ku guntamay qur-aankaa qaada dhigay aldawaa'if almumtanica iyo dowladaha iyo waxa isku xidhan alطaa'ifatu ida intasara bacduha bibacضin ka shakhsi اlwaaxidi fi اlciqaabi wa fi اlxukmi wa fi اlism isku mid wey la kala qaadi maayo ina fircawna wahaamaana wajunuudahuma kaanuu khaai'iin kulli aatimiin wey faاstakhafa qowmahu faataacuuh inahum kaanuu qowman faasiqiin ay kaafiriin wey la kala qaadi maayo junuuddii shacabka hawsha u durbaantumay kii u weynaa hawsha waday ida mtanacuu bilquwati wاsulطaan isku baab weeye cala rasi walcayn baa la wada saarhaya ra'sa cala caqib waa isku xugum qur-aanku atbaacda iyo matbuuciinta isku raacay kufriga iyo gaalnima diin la'aanta xaggana awoodda ma kala qada daariya dabo taa waa dalaalat lkitaab aad baynu u badanta ayado fara badan wey mar baynu faahfaahin doonaa amaa sunnada haddii loo soo laabto nabiga cabdullahi bn abi sarx imtanaca wartada walaxiqa bidaari اlxarb nabigu hala dilay buu ihi xayan walaa miitin fi اlxilli wاlxaram lam yustafsal hal su'aal lama weydiin nabigu hala weydiin ma oran maadaama uu yahay mumtanic fardan laakinahu imtanaca bidaari اlxarbi walixaaqi ila dar ma kuu cararay nabigu wuxuu ihi meeshaad ku aragtaan ninka hala dilo meeshaad ku aragtaan fi اlxilli wاlxaram su'aal weydiiyo iyo fiiriya hal qaamat fiihi اlxuja iyo hal istawfat fiihi shuruud iyo hal intafat fiihi canhu lmawaanic hawl jirta ma aha alcuraniyuun kaanuu طaa'ifa mumtanac irtadu geel bay qaadeen waana dagaalameen waa la soo qabto waa la laayey lam yustataabu maratan waaxida istitaaba lama weydiinin shuruud lama fiirinin tawiil looma eegin nabigu gamta ugu istaagay waa guray waa laaye waa dhaqanka nabi maxamed filmumtaniciin iska ilaaliya wa hada madhab asaxaaba in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu markuu yidhi wadaadkii nabi maxamedow waxay damceen inay dilaan cago un baan ku baxsaday nabigu ciidan buu dumay maadaama reer banilxaaris ay sakadiina diideen ee ergeyga nabigu darana inay dileen isku daayeen waa siduu asagu sheegahadi nabigu daahir buu ku dhaqan ciidan buu nabigu dumay khaalid buu u dhiib wuxuu nimankaa waa inaad soo kala gaabiso hal dhumay iyo hal dhar ah, ciidan buu diyaariyey nabigu ciidanku bixiyey ciidankuu reerka dhasha dhigan lahaa iyo muxuu ahaa wafdi la soo diray baa iska hor yimid aلطaaئifa ida اmtanacad cinda muxamed sal ly slam waa in la gumaado weeye laa tustafsal su-aal ma jirto ciidankaa la dumahaya wakadalika الsaxaaba ijmac الsaxaaba intaa kugu filan fardi la xukmo oo kuu keenay oon waxba la weydiinni cabdulahi ibn abi sar haddaad diidday camhu lcabaas camhu lcabaas nabigu wuxuu la socday طaa'ifa mumtanica kaafiroo gaaluu la socday wadaca alislaama wاlikraah maanica u weynee mujmac calayha waa alikraah faqad wixii kale waa khilaaf wey maanica ama shardiga u weynee ruuxa gaalnimo ku dhacay laga firinhayo mukhtaar ma yaho ma doortay mise waa dirqan yaho waa la qasbay weeye cabaas wuxuu sheegay dagaalkii beder in la soo qasbay xagganna muslim uu ahaa la sii daayo xoogan aan laga qaadin nabigu facaamalahum mucaamalata alkaafiri cala atacyiin ayb hawshaasi hasku lugoyne maa iddicaaig uu sheegay islaannimaa laga dhegaysanin maxaa yeele lianna daahira yukadibu haddaad muslim tahay maxaa gaala ku soo raaciyey ood gaashaanka noogu daruurtay waa laysoo qasbay horaan maxaa lagaga heli waayey ayib warkaada maxaa loo heli waaya laysoo qasbay lagaaga dhegaysan maayo hadihi almawaanic fi hada almawaaطin laa tuqbal iddicaa beena wey fardan wa طaa'ifa ida imtanacat biاlquwati wa bالsayf aw bilixaaqiha ila daari اlxarbi jumlaة watafsiila waa kafarat murtaduun cala الtacyiin waqatlahum fi الnar wahada ijmac الصaxaaba waxaa kuu yimid haddii la laayo wey markaa dee naar galahaya ninkii adagu badbaada haddee si kale ku badbaada kadibna islaamkiisu wa cadaada kama naqaashin sida cabaas oo kale waxaa ku yimid ijmac asaxaaba maanic zaka markuu saxaabadu ay hubseen nimanka inay zakada diideen xaggana aysan bixinaynin bixinteedii ninka u tagaan inuu xoog kaga qaadan mooyeen aan fooda la loodin karin saxaabadu dagaal bay eclaansadeen way gumaadeen ayb saxaabadu waxaa la hayaa inay khawaarij iyo buqaad kala qaadeen waxaa la hayaa buqaad iyo murtadiin ay kala qaadeen waxaa la hayaa in reer sifiin iyo reer jamal iyo khawaarij ay kala qaadeen laakiin aلصaxaaba cindahum saaruu siiraة waaxida fii maanic الzaka wa fi اlmutanabi'iin wa fii طulayxaة اlasadi wa fi اlaswad alcansi wa fii sajaax wa fii musaymaة اlkadaab abadan kuwa waa isku baab wey maanic الzaka mutanabi'uun aladiina irtaduu calى caqaabihim aladiina rajacuu ilaa cibaadati alawthan kulli kham raam waa laisku jabiyey lanna waa طaa'ifa murtada mumtanica bishawkati wasayf wasilaax cumar abubakr muxuu yidhi markay toobad keeneen ay soo jabeen qayb maanici zakaa mutanabbi'iintu kulli wuxuu idhi kow waxaad kala doorataan ima alxarb almujliya wa ima asilm almukhsiya labadaa kala doorta ama nabadgelyo ay ku dulaysto doorta ama muxuu ahaayey dagaal idan baabiyo idan rara oo warkiina cadeeya oo lafiinu qarax noqdaan ay cedceedda ku dhacda kala doorta waxay dheheen dagaalka asagu mujliga ah waan garano dagaal waan soo taabannay waanan go'nay magdheer baan isku dhaxallay dagaal hadda xiise oma qabnee nabadgelyadaad nagu dulaysa noo sharax wuxuu kow wixii muslim aad disheena idinku shishiday magtiisi baad bixinaysaan quraadii iyo shuhaadadii iyo ku dhammaaday iyo ragga idinku jihaadoo dhan min bida ilahna magtooda baad bixinaysaa garanay baa labo wixii hanti eed naga khasaariseen ama naga dhimanteen waad maga dhabaysaa annagu idin dhammaga dham laa hanti wadaa rag dhammaaday gaalo dhammaatay naar ba laga xadiranaya saddex waad qiraysaan wixii naga dhintayn ahlujanna yihiin qira hadda ku dhawaaqa wax kastoo annaga naga shahiiday min ahli janna idinkuna wix idinka dhinta inaad yihiin waxaad qiraysaan ana qatlaana fi wa qatlaakum fi اnnaar hal sano inaad looda raacdaan iyo geela iyo fardaha dhaqdaan ood bannaanaha wareegtaan guri fiican ma degi kartaan dadka ma soo dhexgeli kartaan tayib inaa un salaad la tukataan mooyee dad karantilan baad noqonaysaan oo la gumaysto ilaa aan hubsanno toobadiinu ma dhabba mise waadna gaadaysaan abu bakar maray saxabadoo dhan baa dhegaysta waxaa leeyahy nicma maa ra'ayta wa nicma alra'y laakiin hal maslaan kuga haysanaabaa l abubakarow hal masalo saxabada ku raacay kulligood cumar baa far taagtay wixii kale waa sidaa sheegtay laakiin magta shuhadada dhammaatay mag ma laha magtooda cala wa tacaala diin iyo difaac diineed iyo islaamnimo bay u jahaadeen u shiideen naftooda allay ka iibsadeen magtooda iyo ajirkooda allow saaran yahay gaaladii quraysheed waagaan ku jahaadi jiray ninkay naga dema mag laga qaadi jira maya wakadalika almurtaduun ninkay dilaan waa lamid ha haaulaa'i waa shuhada ilahay bay hoos yaalaan mag addunya laga qaadan maayo abubakar alla ilah waa ku raacay halkaa masalo cumar farta ka taagtay saxaba waa isku guurtay tafsiilkaas muqir miyaad tahay iyo shuruud hal la weydiiyey iyo waa jahal iyo safsata iyo nimaan masalada fahamsanayn wey nimaan masalada aan fahamsanayn weeye ayib <clears throat> ninka dagaalamaya ee mujaahidka ah ama kooxda jihadaysa keliya ayaa laga rabaa inay hubsato nimanka gaalnimada ku dhaceen bas waa ku duulaynaa biاshahaada biاlakhbaari اlmutawaatira biاlcilmi اdanni aw اlyaqiini marba haddaad hubsato nimanka inay gaalnimo ku dhaceen wayuqaatiluuna duuna dalika biالsayfi wاsinaan aw biاlhuruubi wاlfira ilaa daari اlkufr meeshaan ka soo gaadhno fardigooda daa'ifadooda kulli dagaalka laga ridi la maayo ra'yigaa wax khilaafsanna ma jiraan waa sheeke iyo xoogow niman wax la laqbaysto rasaa'il akhriyay ay murjaco qorayn jahmiyu warkood weeye hawsha waxaa faahfaahiya alimaam ibnu taymiya assaarim almasluul mujalladka saddexaad safxada ilaa ha laga muraajaceeyo wix su-aala arrintaa ninka qaba fartaa taagto fadal sheekh adilada kuwaad sheegtay waa adiladii nimanka maaliciy zakaadka iyo iyo cabaas cabdulaahi ibnu masarx maxaa oga tagtay eh, kuwee maxalu istishhaadki haddaadan fahmin waa dhibintiisa leeg maogta ninkan muslim ma aha muslim ma aha ninkan ah. ma ridoobay maxaa shuruud loo firin waay maxaan ka hadlahay kama hadlin bas ah masalada aanu ka hadlay waad maqnayd waxaa laga yaba isli aaday eh, masaladaan ka hadlay markaan meeshan aan aan ka baxay eh, saxaabada lama weydiin fajacala almubiixa lilqitaali mujarad almanci laa jahd alwujuub ayaan istidraad masaladii imtinaaca inay gaalnimata markaan ka hadlay hal tustafsar su-aal ruux ma la weydiinaya istaaba ma leeyahay mawaanic ma la eegahayaa qiyaamxuja ma la firaya baan u baxay adiladaa u keenay waxaad taa ka qabtaan keena inuu mancu gaalnimo yahay mar hore laga soo niqaasho lagu noqon maayo ninkii marka mumtanicaa ee gaalnimada ay ku quntay hal nastatiibuhu hal nandur fii qiyaami اlxujati calayh hal nandur hal in kaana lahu mawaanic hal istawfat fiihi shuruud warkaas waa war laa maxal min acraab ninka mumtanica sawaءn kaana fardan almumtanic bilqudran ka hadlaya almumtanic bilqudra sawaءn kaana fardan aw طaa'ifatan daariyadaba waa kafaratun murtaduun bitacyiin istifsaaran la weydiin mahaya mujarad ay gaalnimada ninka ku sugnaato wa annahu mumtanicun bilqudrati waa laba nooc ima inuu kaa carro gaalo u galo sida cabdullahi bn sarxi iyo wixii la halmaala iyo imaa inuu sida maanici zakaa nin sababto ka soo horraysa yahay waa isdifaaci karaa sida curniyiintii ayib labadaaba hadday yihin dhan waxaan leenahay waa kafaratu murtadun cala tacyiin wax shuruudoo loo eegi iyo wax istifsaala iyo wax istitaaba a ah midna way go'ahayaan ra'yigaa ninkay wax ka qaba farta ha taagtaan adhi intaadaad farta ka taagatay sooda aysan ka ahayn hadda aniga maanic fadal sheekh jaami maxaa tiri allah ybaark fiik sheekh jaami hawshiisa muhiim waa u noqon doonaa irshaad hayb mhm. saas warcadaadi su-aasha irshaad iyo mxuu ahaye jaamac waa isu dhowdahay mana kale fogaan filhay mhm. almumtanicuun biاlqudra Mhm. Mhm. Mhm. khilaafka ku jira geli maayo maqduur calayhiga asagoo hal yustitaab aw laa masale khilaafi ah wey eh, ba istitaabadu ma sunna ma bannaan tahay waa masale laakiin istitaabat eh, almumtanic bilqudra qawlan waaxidan laa yustataab qawlan waaxidan laa yustataab ayib Mm-hmm. Mm-hmm. alaa sabiil wujuub waa hadduusan gaadhin wey ibnu taymiya wuxuu ku qaydaa hadduusan gaadhin islaamka ayib abadan laa yusataab adilada aan keennay baa loo bahan laga hebel baa yidhi iyo wadaad baa yidhi wax ka socon maayo waxaan rabaa in ijmaacaas laga jawaabo iyo adiladaas walow su'aal waaxida sheekhu bilaa taradud buu leeyahy saarim ku caddeeya bilaa taradud laakiin xataa kaafirka xarbiga maadaama murtadka muntanica uu asal ku xugum yahay alkaafir alxarbi in balaqat dacwa curid lam tablug waa loo bandhigaya haddaysan gaadhina loo bandhigi hadday gaadhina waa loo bandhigi maayo haddaysan gaadhin waa loo bandhigaya taa waa masalo kale laakiin istitaabadu ninka murtadka ah ee haddiiba layidhi bilaa tarid waxba la weydiin maayo shuruud iyo mawaanic midna la eegi maayo lanno sideeba kayfa tastatiibuhu wa huwa mumtanacun bilqudra kayfa tadcuuhu ila alislaam wa huwa mumtanacun bilqudra waxaad kula dagaalami wuxuu diidan yahay ee uu diidaad kula dagaalamaysaa wixina seefaba ka soo horaysa waa diidan yahay maxaa ka wada hadlaysaa shaykhulislaam hadduu majmuuculfataawa ku yidhi waa loo bandhigahayaa saarin wuxuu ku yidhi laa yustatabuna bilaa taradud bilaa taradud marka inaad jamcisan idinkaa laydinka rabaa hawl hadday khusaysana ma ah laakiin sunnadii iyo ijmaacii saxaabada iyo adilada cadcad baa meesha taalla haddaan u laabto hadalka jaamic iyo sheekh irshaad waxay la tahay ruuxu kuma ictiraafsano adiga waxaad wadamo oga iyo kuma qanacsano wax macno badan keeni mayso aلطawaaئif almurtaduun iyo mxuuha almumtanicuuna can اlwaajibaat wa can iltizaami tarki اlmuxaramaat ruuxa aan gaalnimo ku hubsannay in gaalnimadaa lagula jihaado waajib weeye maa lam yatub walam yuraajic diinahu waislaamah waajibkaasi haddii dowlad islaama la helo ayadaa u istaagi hadday dowlad islaama la waayo muslimiinta dowlad ah muslimiintu hadday isku raaci waayaan daa'ifada ayadu taaganaya halgami kartaa halgami adaga iyo inta ree-owba allah ka dhigay ayib wax marka ku xidhan dowlad ama ku xidhan muslimiin israacay ama ku xidhan qabiil somaaliyeed ma jira adaa'ifa alatii tastaiic aljihaada walqitaal baa nimankaa weerari meel la saari sida shaekhulislaam ibnu taymiya mararka qaarkood asagii xertiisu ay rawaafidda u weerari jireen iyo nusayriyiinta iyo dursiyiinta ay u jilcin jireen waa waajib qudrada iyo awoodda kolba ku xidhan sheekh wuxuu ka hadlay xataa dowla islaama hadday jirto oo dowladda islaamka shayga xaq ah ay u istaagi weydo dagaalami weydo jihaadi weydo waxaa weeyaan loo joojin maayo xaqa xataa hadday dayacdo muslimiintaa zakada hadday dayacaan muslimiintaa wadahaya jihaadka hadday dayacaan dawaaifta muslimiintaa wadahaya waa nafsa shay dowladdoo taagan ayaynu hadday dayacdo ama cadisho ama ay ka cudurdaarto qiil iyo balaahi ku wareegaysato waynu adeegan haddana soomaaliya dowlad baa ka jirta dowlad ballaadhan oon adduunka ka jirin baa ka jirta hawshaasi in layska indhalaaba ma aha adduunka meelay ka jirto ma ay jirto laa fi eh, afghanistan walaa fii hayriha nidaamka diineed ama dowladda islaamka ee ka jirta soomaaliya qaybahay wadaadu xukuman baan ka hadlahaya ma ay jirto mana soo marin caalamka quraaba muxuu ahaayey an boqoloo sano wax ku dhow an boqoloo sano hadaysan ka badnayn ayib marka yaan la iswareerinin waa dowlad intay ka tahay eega dowlad ka ah ninkii diinta ka baydha seef baa lagu baydhinhaya ayib haddii loo caqli waxba uu garan waayo seef baa lagu baydhin baxdiga waxaa keenay wadaadda aan masalada fahamsanayn oo irjaa aysan ogeyn uu ku duuban yahay iyo tajahum ayaa kala fahmi waayey almumtanic almaqduur calayh iyo almumtanic bilqudra hayr almaqduuri calayh ee ku dagaalamaya duuna almanci ka asagu istitaabadiisu lam yaqum calayhi daliil bal waa ijmaacu saxaaba annahu laa yustataab waa sunnadii nebi maxamed sal ly slam adiladaasa loo haysta waa kaafiran bitacyiin Eh, mxuu ahay taabica iyo matbuuca la kala qaadi maayo amaa markuu maqduur calayhi yahay hadduu raacigu ama madaxweynuhu ama guddoomiyuhu asagoo gaalnimo ku dhaco rayidkii iyo shacabka hoos jooga ee magaca ururka la wadaagayay ku xukum noqon maayaan waa la weydiin waxaa leeyihi muxuu ah madaxweynihiinni gaalnimadaasoo ku dhacay oo dabaashay maxaad ka leedihiin beri baan ka nahay xukunkooday qaadanhayaan isaga xukunkiisuu qaadanayaa wa haadaa waa aلطaa'ifa alatii ru'aasadeedu iyo zucaamadeedu ay gaalnimo ku dhaceen raciyadda iyo shacabka hoos jooga idaa kafara araaci kafarat araaciya odhan mayno lanna hada waa cinda alqudra wاlmaqduuru calayh laakiin markaan leenahay idaa kafara araaci kafarat araciya ay shaqayn qaacidadaas waxaa weeye waa cinda alimtinaaci biاlqudra wطaa'ifatu ida intasara bacduha bibacضin ka xukmi shakhsi اlwaaxida bay qaadaan saasay culimadu oga jeedaan waa in labadaa masale la kala fahmo haddii la kala fahmi waayo urur hebel madaxdiisu gaallimay ku dhacday shacabkuna waa la xukum baad idinku la soo istaagaysaan hawshaasna aada looga fiirsado ayib <coughs> masalada intaasaan oga jeeday weli ninkii ishaal ka qaba ha soo daayo sheekh jaamacaye allah yabaarik fii waqad ruwiya waxaa la wariyay ana awaa'ifa minhum kooxa ka mida ah maanic zakaat kaanuu yuqiruuna waxay aan kuwa qira bilwujuub cumar fadal sheekh mhm. man qaala dalik abadan ibnu mundir ijmac buu soo geriy asagu ibnu mundir ijmac buu soogi nimankaa in la laayey oo la shaaruqay oo la baaba'shay loona la dhaqmay sida gaaladiiba soo guuriyey laakiin wuxuu ka ma ridda xaqiiqiya mise waa riddatun bilis buu ka niqaashay ijmaaca waxaa soo guuriyey ibnu mundir waxaa soo guuriyey ibnu cabdilbar waxaa soo guuriyey qaadi abu yacla fii kitaabi masail iimaan waxaa soo guuriyey abubakr jasaas waxaa soo guuriyey shaykhu lislaam oo min aclam الnaasi biاlkhilaafi walijmacada taa liskuma lugooyo xaafid bni xajar fatxulbaariga khilaaf buu tilmaamaa wahuwa murji murjiun fii masaa'il iimaan iska ilaali yaan lagu lugoynin marka murji'ada iyo jahmiyada masaa'ilkan asalka diinta iska ilaaliyan lagu leexidin niman nisaaca muta'ahiriinta dambe ijmaac horoo guntamay taariki salaa oo mujmac caleyhi cinda saxaaba ah baa gadaal laisku khilaafay khilaafka laa yuctabar khilaaf jira ma aha fii miisaan aladilla marka laga hadlaayo maxaa le ijmac saxaabaa maxfuuda wixii khilaafa waa khata'un qaطcan laakiin wadaadihii khaldamay ee shaafici ka mid yahay waa loo cuurdaari leanna ijmacan maysan helin laakiin cinda alxijaaji wاlmunaadara laa yuctabar hada اlkhilaaf khilaafu اlmuta'akhiriin nisaaca xaadidka ah laa yu'ahir fi اlijmac الsaabiq اlmaxfuud siday saxaabada ugu ijmaaceen calى kufri taarik الsalaa kadalika ajmacuu calى kufri maanic الzaka almuqaatilu duna dalik ibn mundir mxuu ahay khaaabi baa u horrey nin hawshan itaareeya asagu waa murji fi masaa'il iimaan waa la og yahay akhriya ninka asaga ah markii yaan laisku lugin hawsha ayada jaxd iyo mxua ictiqaad iyo hawlahaasuu shardiyaa masaa'ilkaani iisoo koba su-aalaha mhm. Mhm. su-aashaan su-aal saddexaa way shee cismaan hawshaana ma fiicna caaw inaad keento maxaa jira nimankan ictiqaad kuma dhicin wey asalka masalada waxaa keenay khilaafku wuxuu u laabanaya ilaa usuuli murja'ati wاljaamiya waxaa keenay nimanka waxaa lagu gaaloobay cinda almurja waala ictiqaad alqalbi maanic zakaa ictiqaad ku filan lagama hayo ficil bay la yimaadeen oo manca ah. see marka ficil loogu tagfiriya ka niqaashayaan wadaadaha khaaabi khaaabi awe asagun baa sheegay sheekh culummada ka hadlay maslado dhan baasaa u tacliiliya waxaan aan bilaabay ma aha haddaad soo hesho tacliilka aan keenay wax khilaafsana laka alxaq bidalik waxaan kuu sheegahayaa mas'alada laisku haya waxaa weeye maadaama maanici zakaa aysan jaxdi iyo ictiqaad aysan la imanin sheekhu muxuu u leeyahay saxaaba dhihin hal antum muqiruun wuxuu kuu tilmaamaya ma'hadka mas'alada laisku hayo muqiruun jaaxiduun idan maadaama nimankan maanici zakaa iyo taarik salaa uusan ku dhicin wax ictiqaad qalbi ah uusan ka dhicin oo usan jaxdiyin wujuub salaa oo usan jaxdiyinoon diidin eh, wujuub zakaa oo wuxuu u yahay manci iyo tarki oo ficil mujarad ah kayfa aad ficil iyo manci aad dadka ugu takfiirisan wey waxaanu isku ogayna inaan ahlu qiblaha lagu takfirinin muxuu ahay bidambin maa lam yastaxiluu wa lam yastaxiluu ictiqaad qalbi lagama helin saa darteed ibnu taymiya wuxuu leeyahay culummada yidhi waclam ana man qaala min alfuqahaa'i idaa aqara bilwujuub wamtanaca min alficli laa yuqtal aw yuqtalu maca islaamihi fainahu dakhalat calayhi wadaadka iqraarka la soo booday iyo howlahaas dakhalat calayhi shubhatu alatii dakhalat cala almurja'ati waljaamiya maahadku sidaas wey mar labaad wuxuu leeyahay waclam ana tafriqa bayna almuqiri biwujuubi الsalaati wاljaaxidi liwujuubiha وتكفير الثاني dون الأول فروع فاسدة لم تقل عن الصحاaبة marka eh, mujaladka eh, labaatan safxada afartan iyo sideed safxada lix ka feeriya howla hawshu sidaas wey waxbaha celcelinaya waxaa weeyaan nimankan fal bay ku dhaceen eh, mujaladka labaatan safxada afartan iyo sideed toddobaad mujaladka toddobaad lix boqol tobaniyo marka tafriiq bayn almuqir wa bayn altaariki wa bayna mxuu ah almutaca can ilficli wa bayna almuctaqid kala qaada dakhalat calayhim ashubhatu alati dakhalat al murjati sheekhaa cadaynaya marka xaafid ibnu xajarna hadde waa la yaqaana kutub baa laga qora caqiidiis haddaan ugu mashquulinina khilaafka inuu jiro oo gadaal laga keena waa ogna lakin waa khilaaf aan ictibaar lahayn ijmaaca saxaabaha ka horreeyey sunnada nebi maxamed o dhan buu khilaafsan yahay daahiru kitaab illahi buu khilaafsan yahay laa ictibaara lahu laakiin in min xayu baxth alcilmi la iska ogaado waa fiican tahay laakiin cinda taxqiiq laa yuctabar intaan baan anogoga jeda xataa takfiiru taarik sala cinda saxaba u xaafidku awilay takfiiru saxaba litaarik sala ijmac buu awilay maca annahu naqala ijmaca can maxamed nasr almarwasi wa can jamaca min ahli ilcilm ijmac intuu salimiba haddana wuxuu yhi waxa laga yaaba lacallahum ay u takfiiriyeen cala wajhi الtaqliid wالtashdiid iska ilaali hawsha ayadaa nimankan yan sheekh irshad ku dhuman wqad ruwiya waxaa laga wariyey ana طawaa'ifa minhum kaanuu yuqiruuna biاlwujuubi wujuubka inay qiri jireen jamaaca min maanic الzaka laakiin hase yeeshee bakhiluu biha way ku bakhileen yahiluuna biha baa ii qor sax ma aha kutubka kutubka asalka waxaa ku jira laakiin bakhiluu biha bakhiluu biha sax ah tawaa'if min maanici zakaa waxay qabeen waxay qabeen in zakadu ay waajib ku tahay laakiin waa ku bakhileen inamaa shaxinaa biamwaalina ya abaabakar oo ku yidhahdeen laga dhegaysan waahadi wa maca haada iyadoo sidaa tahay oy wujuubka ogolaayeen fasiratu اlkhulafaa khulafada siiradoodu iyo qaabka ola dhaqmeen fiihim fii maanici zakaa siiratun waaxida waa hal dhaqan wahya qatlu muqaatalatihim asalka waxaa ku qoran itaalu itaalu baa ku qoran qitaalkaana fiican dil iyo dagaalan waa laba kale masle lianna alqitaala awsac min alqatli wahya e, e, qatlu muqaatalatihim sheekh markaas wuxuu qatliga u isticmaalaya waxa laga yaaba in sidaa tahay ama uu arka maxalkan qatliga iyo qitaalku waa isku mid لأن الmمتaنc بالqudرة asagu waa la dili qitaalbas ma ah haddii la qabto hada madax lagu dhufanhaya hadduu toobadken wa la iska didaayi kara lakin waa la dilhaya laakiin markuu toobad keena qabla اqudrati baan la dayn laakiin bacda اlqudrati calayh hadduu toobad keeno waa la dili karaa culamaa qabto oo la dayn maayo wahiya qatlu muqaatalatihim intooda dagaalanta in la laayo iyo wasabyu daraariihim maxastooda in la qafaasho wa haniimatu amwaalihim xoolahooda in la haniimaysto oo ahay xoola laga dhigto iyo washahaatu in lagu qiro calaa qatlaahum kuwoodii la laaye ee la jaray binnaari naar inay gelahayaan hawshan ayada ah sheekh ah, sayid alimaam faka allahu asra wasadada khuطaah wahabatu cala alislaami watawxiid asagu sharx dheer buu saraa hala muraajiciye kitaabkiisa aljaamic fii alab cilmi shariif waa tacyiin bur waa kufri cayni can asaxaaba ah, idaa ashahaadatu mxuu ahaye binnaar Eh, limucayan waa takfiir cayni ah wey iska caddahay waa bannaankay taallaa waana hawl ku cad weeyey ibnu hortii hawsha qaabka u tilmaamay uuna ka soo gooyey wa sammuuhum saxaabadu maanici zakaa yaray wixii la halmaalay jamiican dhammaantood ahla riddati bay u bixiyeen waana ismi xaqiiqa calaa musamaah laa mxuu ahay magac majaazi ah siduu uu raba xaafidka iyo khayrkii inay wa kaana min acdami fadaa'il sidiiq cindahum an habatahu allahu calaa qitaalihim bacdu taabiciin ee waxay yidhahdeen haddii abubakar maalinkaa uusan adkaan lahayn ilaahay lama caabudayn bay yidhahdeen maxaa islaamku khatar buu galay hadduusan abubakar intuu adkaystoo weyraxo uusan idabaha aasan lahayn oo sida cumar iyo saxaabadu ay wadeen ta'alafi nnaasa uu yeeli lahaa murtadiin baa adduunkaa saydarayn lahaa waa la baabi'i lahaa axad ilahay cabdun lama arkeen bay idan mawaaqif saarima xaasima ayaa loo baahan yahay mabniya cala alcilmi walijtihaad baa loo baahan yahay cinda alnawaasili walfitan haddaad laakiin aad tamiic ka dhammaan weydo oy usuul irjaa kuu dhuumato oo tajahum kuu dhuunto kadibna aad tiraahdaa muxua salafnimaan sharxaya adoo matagahaya oo daacaya walacaya usuul murja waljaamiya dhibkaadana haysta ummadda baaba'shay wey waa salafun fi daahir murjiun jahmiyun fi lbaatin wey ama boori waxaa saaran iyo korka wuxuu ka yahay salafi wahaabi muwaxid weeye laakiin wuxuu matagahayo alinaau bima fiihi yandax wuxuu matagaya waa usuul tajahumiya in badan buu ibnu taymiya ka hadlay kaiir min mutaahiriin salafkay jecel yihiin usuul salaf bay difaacaan siday gu sheeganayaan laakiin waxaa u dhuumatay buui shubah iyo caqaa'id اlmurji'ati waاljahmiya jacaylkay jecel yihiin salafkay u nasab sheegaan waa difaaci intay difaaci karaan laakiin cinda ataxriiri wataqriir taqriir almasaa'il waxay taqriirinhayaan usuul اlmurji'a waاljahmiya wax haddana haysta wey ayib wasamuuhum waxay ku magacaabeen kullum ahla ridda wa kaana min acdami kitaabkan uu leeyahay mxuu ahaaye addaynawari almujalasa wa jahr اlcilm aaaar badan abubakr ku saabsan mowqifku ka qaatay maanici الzaka iyo murtiniqaabka oo la dagaalamay iyo taabiciintu iyo saxaabadu waxay mowqifka ka yidhaahdeen yowm aani baa liabi bakr maalinka labaad abubakr loo teeyo wey maalinkii u darayd waa yowm e, alxudaybiya iyo mowqifku istaaga daraa iimaan laa yatazaczac inahu rasuululaahi walan yacsiih wahuwa naasiruhu buui daa cumar oo ka leexo rasuulka weeye ilaahay caasin mahayo waynu rumayna waanu raacnay wuxuu xukumaha xaq ah allaan u gargaaraya ka leexo cumar wuxuu soo dulli ma ah siaan ku wa cumar waa weydhaxay iimaankiisu waa haabit ayib shubayar geli mayso wuxuu sameeyaa la saxan iimaankiisa xooggiisaa keenaya wax kastoo nabigu sameeyo caqliyanba cinda bacdi الnaasi ha yar qalloocsanaadee iimaan abubakr wuxuu keenayaa almuwaafaqata calayh nabigu jawaabtuu bixiyey abubakron ogeyn baa loo tegey jawaabtuu kaluu bixiyey ilaahay baa amray waa rasuul ilaahay waa macsuum ilaahay caasin mahay wahuwa naasiru daab wala yudayica hada alyowm اlأwal abi bakr ay dhan waa yowm اثaani bay dheheen oo yowm اlأwal wuxuu ahaa yowm اlisraa wاlmicraaj mowqifku qaatay saxiix wey ywm isra wlmicraaj alyowm اlwl abibakr cinda asaxaaba alyowm aani ywm اlxudaybiya maalinka lagu kala baxay waa ywm wafaati rasul sal slam mowqifku qaatay afraad waa mowqufu min almurtadiin afartaa maalmood cumar wuxuu dhihi jira laylatun waaxidatun khayru min cumar laylatun waaxidatun liabi bakr khayru min cumar curwu ku yidhi inkastoo sanadka inqitac lagu sheegaad curwu ku yidhi curwa wuxuu yidhi hal habeen abubakar uu leeyahay ayaa cumar o dhanba ka khayr badan markaasuu u tiriyey yowm isra walmicraaj yowm alxudaybiya yowm wafaati rasuul sal slam yowm almurtadiin yowm alyamaama hadduusan mowqifka qadan lahayn bu uuna raaci lahaa kulligeedba waa la baabi'i lahaa mawaaqif baa loo baahan yahay ya maxay ahayd yowm alqar midaan ka tagay adoo almaamuli abubakar maalmuule la yaqaano iimaankiisaa xoog badnaa radia allahu tacaala wa kaana wuxuu ah dagaalka uu la dagaalamay murtadiinta iyo maanic zakaa min acdami fadaa'il sidiiq fadaaisha uu leeyahay abubakar midda u waaweyn buu ka tirsanaa cindahum cinda asaxaaba walmuslimiin waa maxay wa kaana waxaa kamid noqda cafwan waxaa ka mid ahaa min acdami fadaa'il asidiiq cindahu cinda asaxaaba an habatahu allahu ilahay inuu sugay calaa qitaalihim ay qitaal maanici zakaati walmurtadiin walam yatawaqaf muusan ka joogsanin abubakar dagaalkooda iyo nimanka baabi'intooda kamaa tawaqafa hayruhu si hayrkii u istaagay saxaabadu maanic zakaadkunbay xoogo isku qabteen mooye kuwanka lagama niqaashinba ayib xataa naadaruuhum naadarahum ilaa uu la dooday abubakar farajacuu ilaa qowlihi qowlkiisa usoo laabteen shaykhulislaam maxamed cabdiwahaab isagu tacliiq buu saara hadalkan wuxuu leeyahay fata'amal kalaamahu raximah اllahu tacaala fii takfiiri اlmucayan ibnu taymiya mucayaniinta suu u takfirinay fiiri buuhi iyo washaa'ati calayh idaa qutila binnaar wa sabyi xariimihi wa wlaadihi cinda manci zaka fahada اladii yunsabu ilayhi yansibu ilayhi acdaa اddiin cadama takfiir اlmucayan buui acdaa اddiin walmurji'a baa ibnu taymiya waxay u tiiriyaan inuusan mucayaniinta takfiirin waxaaba ka daranba fawsaan saalix ibn cabdillah fawsaan muftiyiinta reer sacuudi mid ka mida wuxuu shaykhu lislam xamdahab u tiiriyey annahu laa yukafir almucayan wa hadihi saqdatun raasiba waa god buu ku dhacay huwa saxiiqu ku dhacay kitaab buu ka qoray fi tacyiin fii kufri almucayan maxamed cabdiwahaab kitaab khaasuu ka qoray fii takfiir almucayan mufiid lmustafiid fii kufri taarik atawxiid waa kitaab ku saabsan mowduuciisu u yahay iyo hadafkiisu inay bannaan tahay in la takfiirin karo ruux mucayanoo hebel cali iyo xasan iyo geeddi ah hadduu ku dhaco wuxuu ku muta gaalnimo iyo takfiirin markaasuu rasaa'ilkiisa qaybo kooda ku qoray muxuu ahaayey wa kaana min madhabi sheekh اislaam maxamed cabdilwahaab annahu laa yukafar اlmucayanu waa dhib in haysta wey wixii o dhan usuushii iyo manaahijtii culammada iyo mxuu ahay go-aamadoo dhan baa la tawiilinaya taxriif iyo tawiil baa lagu samayn hadhow waxa ley annagaa reer sacuudoo naqaana mxuu ahay sheekhan hawshiisa ka leexday inkuma taqaanaan acaajim afaariqaad tihiin min sharqi afriqiya ka yimid ma fahmi kartaan waagadan waxay gelaysaa cilmi baain iyo daahir hawlihii raafidada ayib cilmi laduni ah wagaas idinku waa yahay wada hawshiinu ha soo gooriy xaafidku soo goori kaiir eh, ibnu tamiin manhajku kaga hadla manhajkusna kaga hadlaa laakiin ishkaalka soo arooraya waxaa weeye abubakar eh, cumar wuxuu wada celiyey dhammaan murtadiintii carruurtii laga hayay iyo wixii ka noolaa xata almutanabbi'iin maanicu zaka wax gooni ku ah jirin haddii la odhan lahaa abubakar eh, cumar wuxuu celiyey maanici zaka ciidankoodii wixii laga hayay iyo haweenkoodii carruurtoodii wixii ka noolaa ayuu celiyey haddii la odhan lahaabaa waarid noqon lahaa laakiin jamiic wixii lagu soo qabtay xuruub ridda almutanabi'iin tolkii aqafiyiintii maanicza wixii ka noolaa dadkaasoo dhan buu shacabkii muslimiinta iyo asagu waxay isku afgarteen xoolahooda in loo celiyo wixii laga hayo dadkana loo celiyo riwaayo kale cinda ibn abi shaab uu keeno wuxuu yidhi carab inay carab gumaysta ma fiicine hadda caajin baa ilaahayna siiyo reer furus baa jabay oo reer ruum baa jabay kuwaasa inoo adeegaan carabta iska sii dayn go-aanku sidaasu ahaa mana kala qaadin eh, cumar mxuu aha maanici zaka iyo murtadiinta kale saasay oga hadleen culummadu markaas intaasaan kolley ka ogaay hmm. hmm. hmm. kitaab gooni ah oo kitaab ramiye ah iyo nin weliba masle ayagu maysan diidin waxay dhan bixin mayna inay waajibta ogola laakiin annagu annagaa abubakar u dhiibi mayno isuma dhowo isuma dhowo soomaali warkeedu waa badogooni u tuman tabarun bayn u la'anahay mooye wixii muxuu ahaayey loo helo muxuu ahaayey qiil ay ku badbaadaan la garay oo dee dadkaa muslimiinta annagu muslimiin bay noo yihiin korka islaam bay noo yihiin waana muslimuun fi الsalaati wa fi اdimaa'i wa fi اljanaa'izi wاdabaixi wاlankixa laakiin waxaanu ka hadlay waa dad khaas wax lagu ogaaday ma ayna muslimiin soomaaliya gaalo tahay waxaan ka hadlayna waxaanu ka hadlaynaa dad koox ah oo ilaahay khayrkii caabuda qabuuriyiinta ayib caamo badan waxaa shuqul ku lahayn baa geelo iska dhaqdo reerkood dhaqdoon waxaaba shuqul ku lahayn niman siyaasiyiin ah oo shareecadiiba diidan baarlamaaniyiin shariifkay kooxdiis qawaaniintii dasaatiirta qaadanaya mubadili asharaa'ic baynu ka hadlaynaa waa kafaradu iyo murtadiintu waa yar yihiin waa un kolba koox islaamka dadka sheegta kamida ee bulshada weyne muslimiinta soomaaliyeed muslimiin bay noo yihiin waa ka guursanaynaa waa u guurinaynaa gowracdaan cunaynaa ku dhex tukannaa shabaabku may soomaalida laayaan way dhex yihiin mise dad gooniya la dagaalamaan mise laayaan shacabkay maamulaan ma ay gumaadaan maalintay god u ku guraan maxamed nuur cusmaan maxamud nur cusmaan hadii loo dhiibo maamulkas wuxu ley waa gaalo risaal waa dhawad qorxuli waa gaalo soomaalidu laakiin labaanan xaqiijin karin buui inay kufaar asliyiina yihiin oon weligoodba islaam ka asixin daar iyo dabo wa imaa murtaduun inay yihiin laakiin laa tucrafu taarikhu riddatin buui waa murtaduun laakin xilligay ridadu bilaabatay ma xadidi kara buui labadaa ra'yi nin nooca qabo idin joogaa jira isagu mxuu xaggee jooga hadda ma qardhuu jiraa yaa qardhuu fadhiyaa wadaadii icsaamkaa ma arkaan laakiin meesha meel aggay ku awilan yihiin aggay u awilan yihin aggaa uma awilo ayib ninka asagu hawshaasu idinka aaminsan yahay kaas wuxuu sheegay toban beej buu kaga hadlay dhibkay ku hayaan shabaabka wuxuu shabaabku dhib bay nagu hayaan masaajidii bay naga xidhaan intaasoo nin bay naga dileen gabdhaha intay cadaamaan bay dib ogu celiyaan riddada iyo gaalnimada bay dib ogu celiyaan intaas wuxuu ka sheegtay marka ilaa lix iyo toban qodob ay ku baabi'iyeen shabaabku kooxda eh, maxamed nur cusmaan wuxuu leeyahy marka waxay taagan yihiin hadda shabaabka muftaraqa uruq waddo bartankeed bay taagan yihiin wadadii reer macalin u bixiyeen salaama naqsi bay taagan yihiin salaama naqsi waa taqaanaa waa labada jid isgooya jid sida u socda iyo mid kale markuu gooyo bartanka markaa taaganta xaggana waad fiirin jid baa ilan furane xaggana waad fiirin salaama naqsi bay dheheen almihim wuxuu yidhi waxay taagan yihiin eh, xarku shabaab mujaahidiin muftaraqa uruq bay taagan yihiin wax yar kadib buui imaa inay maraan ariiqi ahlu tawxiidi wاlislaam asagaa isku jeeda moogta in annagana soo raacaan wa imaa ariiqu اlitixaad wاlictisaam labadaa mid un bay noqon doon hadda laakiin waa tataar bui annagana baabi'iye mushrikiinna baabi'iye waxay yihiin lama garan karba iyagu hadda laakiin camaa qariib warkooda wuu caddaan doonaa buui ima ila murtadiin ictisaam wixii la halmaalo ah waa siduu asagu aaminsan yahay hadde iyo itixaad wa ima ila ahli الtawxiid oo jamaacada qardha joogto ah asagii ku wareersan isagoo ka adseegtay lix qodob inay ku baabi'iyeen ilaa amminkan wadaadihii eh, mujaahidiinta takfiirka go'aan adag inay ka qaata ku dhicil ma laysaan ma daysaan maxaa ku samaysaan ayb dadkii dilaan sidii loo lahaa way baygay ayagii dhan cabsaday nimanka in la gumaaday ahayd sidii samtrin loo gumaado ayb la gumaado xataa fadigooda maqduur calayhiga calaa qaacati cumar waa la dilahayaa ya waa dhaamaan xoogow ayagu waxaa loo diliyay lifasaadihi mooyeen likufri ma aha waxaynu ka khawaarijta iyo takfiiriyiinta nimanka la yidhahda hadda dee xaqiiqiyiinta tan iska idicaaga kama hadlayne nimanka haddii la dilayo fasaadkooda loo dilay lakin la takfiirin maayo calaa ra'yi jumhuur ahlicilm wa ama qitaalu lmuqiriin cafwan xataa naadarhum ilaa uu la niqaashay abubakar nimanka ayaga uu la niqaashay oo fa rajacuu ay u soo laabteen ilaa qowlihi qowlka abubakar bay usoo laabteen inuu xaq yahna waa arkeen ama itaalu muqiriina binubuwati musaylima musaylime nebinimadiisa dadka qirsanaa ee lahaa nabi weeye asagoo weli musaylima kooxdiisu nabiga way rumaysnaayeen nebi maxamed inuu nabi yaho rasuulle waa ogolaayeen laakiin waxay dhaheen annagu kaanu waa marka isku darsada wanashhadu anna muxamadan rasuullah wa musaylimatu rasul bay laba nabi weeye atashriik bay lagu haystaa nimanka ee niman inkira rasuulku inuu rasuul yahay ma ahayn inuu nabi yahayna maysan inkirin qayba ka ah waxay qabeen uu yahay rasuul il quraysh mxuu ahaye eh, reer xijaaj reer quraysh baa loo soo diray annaguna reer daqiif baan nahay laalala quraysh iyo reer daa'if isku hen jira weligood reer isku hen jira weligood mxuu madaxtooyada isku hen jira wa amaa qitaalu muqirina kuwii qirsanaa ee ogolaaday binubuwati musaylima fa haaulaai kuwaasi dagaalkooda iyo dilkoodu lam yaqac ma dhicin bayna asaxaabati nisaacun fii qitaalihim lam yaqac nisaacun fii qitaalihim wax muran ah iyo niqaasha saxaabadu ma dhex marin almutanabi'uun almushrikuun almurtaduuna xaqiiqatan laakiin marka hore waxaa laisku qabtay almumtanicuun can الzakaati biاlqudra abubakr waa u cadayd likamaali fiqhihi wa cilmihi sidaa darteed ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa minhaaju sunna lama hayo abubakr sidiiq oo nabiga khilaafay walow bisunnatin waaxida laa yuujad liabi bakr ijtihaadu yukhaalifu sunata moxamed sal slm maca annahu la helaya ijtihaad abubakar iyo ijtihaad cumaan iyo mid cali oo mukhaalif lisunna ah waxaan rabaa cumar iyo cumaan iyo cali cumar iyo cumaan iyo cali ijtihaad bay leeyihiin mujtahidiin weeye qad khaalafa fiiha sunnatan ama abubakr falaa yuxfadu lahu ijtihaadun khaalaf fiihi nasan ayb maxaa yeelay likamaali cilmi ijmac buu soo guriyay sheh islm waqablahu abu yacla iyo jamaaca annahu kana aclama asaxaabati iطlaaqan fi اlcilmi الظaahiri wاlbaطin baطina wa ظaahira aclam buu ahaa laakiin waxaan xadiidkiisu u intishaarin maba cimriyinba nabigu wuxuu ka dambeey laba sana iyo bar noloshiisa hadde laba sana iyo waxyar intaana dagaal iyo wuxuu ku jira xuruub xarba daakhili baa ku furaa markuu dowladda dhisay oo dejiyey ayuu xijaabtay cumar hadde wuxuu helay dowlad la sugay marka wuxuu asagu u tafaruqay tawsica fatx iyo tawsica iyo in guriga la turkiyo ooda la kala jiido abubakr baa ku weyraxay murtadiin iyo xarba daakhiliya idan marka waxaa weeyaan fahamkii uu lahaa iyo mxuu ahaayey aqoontii dheeraadkeed waxay sahashay durba inuu fahmo asagu nimankan waxay soo wadaan wa haadihi xujatun cafan wa haadihi xujatu man qaala ijmaacan saxaabadu iyo siiratu abubakar iyo saxaabada ka dambaysay qaabkay maanici zakaa oo la dhaqmeen almuqaatiluuna duunaha xujatu man qaala waa garti iyo daliilkii ruuxu in qaataluu alimaama calayha calaa manci zaka imaamka iyo madaxweyne hadday kula dagaalamaan zakada diiditaankeeda kafaruu waa gaaloobayeen wailaa fala hadduu maqduur caleyh ya lahayn xoog baan oga qaadayna war sakada bixi maya bixin maayo war dhab qabta ka qaada weeye waxba dili mayno iska daynayna laakiin hadduu seefta soo rogto madaxa la ridi waana gaal dhintay wey ninkan dagaalamhaya moogta marka la qabto xoolihi hadduu qabeeyo qariyo taqyiib ku sameeyo awood eh, isku difaac ma laha laakiin wuuba xasayeyba lacagta god buu uqaday eh, xooluhu wuu fujiyeedi meel buu ka riday la arkayn xaggee loo doonaa kaasi waa la deli ibnu wuxuu kaga hadlaya sharxulcumda buu ku faahfaahaya hawsha ayada ah isna waa la dilahaya waa kalmaanic buu noqon hayaa leannu hayaba xeelad ku dagaalamay ninkaas soo maaha xeelad buu ku dagaalamay taqyiid buu sameeyey ayib iyo waa idkhaalahum in la geliyo lagu tiriyo fii ahli ridda dadka gaaloobay lagu tiriyo diinta ka noqday qad abata takfiirka wuxuu ku sugnaaday iyo idhaalkaas biitifaaqi aaaba saxaabada e, ijmaacoodii almustanidi cuskana ilaa nusuus اlkitaabi wasunna buusin runtii wey sheekh e, waana hadalkeeda ibnu taymiya hadalka weli wata la soco bikhilaafi man lam yuqaatil imaam calayha ninkan ku dagaalamay manciga asagu in la dilo oo uu gaal yahay adilada kuma caddo faina fi saxiix faina min asaxiix baa qoran laakiin fi saxiix baa nusqa qaarkood ay qorayaan faina fi saxiixi waxaa ku sugan xadiisoo sugan baa loo jeedaa xadiisoo sugan oo weliba saxiixanka hadda loo jeedo ayib asaxiix hadduu idlaaqa shekh islam ibn inta badan wuxuu u jeedaa muslim oo macana aw biaxadihima oo ama muslim ama ah buiska idlaaqa sheekhu saas u jeeda faina fi saxiix waxaa ku sugan can nabiy annahu qiila in lagu yidhi manaca bnu cumar baa nabigu yidhi zaka soo ururi ibnu jamiil baa nabi allow zakadii diiday buui faqaala nabi wuxuu hi maa yanqim ibnu jamiil ibnu jamiil ma qoonsan hayo ilaa annahu kaana faqiiran wa faqiira fa ahnaahu allah ilahay xooleysiiye mooye faqiir buu ku koray xoolihii buu ku sasahayaa faqiir buu ahaan jiray xoogu xandhaa duunu helay wuu ku sasayba marka ilaahay wuxuu siiyey oo faqriga ka badbaaday inuu shukriyo oo ilaahay u mahadnaqo oo wixii xaqa loogu yimaado si saani oo fiican u dhiibay ahayd inuu ku bakhayla ma ahayn ilaahay kuu gargaare kuu faragoday inaad u mahadnaqdaa lagaa rabay oo xoolihii xaqi iska bixiso isagoo faqiir ahaabu marka haddana markii ilahay waxsiiyeybuu zakadiiba diiday xoog baa lagaga qaaday ayib cabaas isagu waxaa leeyay zakadiisa nabiga falam ya'mur nabigu muusan amrin biqatlihi in la dil ibnu jamiil walaa bikufrihi inuu gaal yahay muusan xukmin liannahu lam yantanic biquwatin walaa biqudratin wفi sunan waxaa sunanka ku sugan min xadiiثi abahz bn xakiimi can abi can jadi can الnbi sl slm anhu qaal wman manacaha zakada ruuxi diida faina aakhiduha wa shaطra maalihi zakadii baanu ka qaadaynaa aakhiduha zakadii ku iyo xoolihiisa kala barh ganaxaan baa looga qaaday zakadii aad bixin weyday sanad bay kugu baaqaatay waa lagu ogaaday inaad bixinin oo diidda dhab lagu siin zakadii baa lagaa bixin xoolaha le nus kala barh lagu kala jebin nus baa lagaa qaaday nusna waa lagu dayn waa ganaax culus wey dib dambe u noqon maysid warkaadabaa la bixin waaye xadiidku abu daawud baa soo saaray iyo nasaa-i waana xadiid saxiixa ah. fata'mal sheekhuu kalaamahu kalaam ibnu taymiya iyo wa tasriixu cadayntu cadeeyey bianna taa'ifata almumtanica kooxda ka reebtoontay can adaa'i azakaati zakada bixinteeda ila alimaami imaamka inay u geysa ka reebtoontay annahum yuqaataluun haddii zaka bixin jirta waaga hore baryahan dambaa la soo celiya dhibba qolihii e, mujaahidiinta markay dhaheen imaaraan nahay sakadaha la soo wareejiyo bixiya sakada sakada waan bixin jiray bay yidhahdeen shacab badanoo e, mxuahay soomaaliyeed inay bixin jireen hadda waa dhici karta waana asalkan waa inay bixin jireen way hadda muslimiin khayr marna ku xambaarayn dhaqankooda baa lagu xambaarahaya laakiin wareegto hadday soo baxdo oo imaamku yidhahda maanta wix laga bilaabo xawlku waa xilligaas ninka aan gaadhinna haddii xilligaasu ku bixin ninkii soo baxshayna waa inuu ku bixiyo axnaaf waxay dhaheen waa loo hoggaansamaya lanna zakada howlahaas iyo maalka daahirkae zakadu imaamkay iska leh iyo dowladda iska leh adoo sanadka bixin jiray bisha labiyo tobnaad ee carafo bixin jiray zakada ayaa waxay dhaheen ramadaan bay zakadu baxaysaa wadaadihii go-aan soo rogeen ramadaan bisha ramadaan baa sakada lawada bixinhaya anugu xawlkay lama gaadhin anugu waan soo bixiyey halkaan ay wadaaduhu sheegaan baa laiskugu tegay bay dheen waa la iswaafaqahaya fi somaal anfacahaya wey laakiin madaba jumhuur waxay leeyihiin waa la xisaabahaya waa loo dayn sida asoo ku bixiyey inbaa meel lagu qori waa lagaga qaadi annagana waxaa nodanay jumhuurtu yidhaahdeen inay zakada noo qaybsa hal xilli inay noqoto damba nooma ahaba inaan bisha ramadaan zake qaadanno oon muxaram zake qaadanno oo haddana jamaadulawal mid qaadanno baaba noodan ah wixii moogtahay baahidu hadi kor way socotaay axawlka kala duwan wuxuu anfacahayaa fuqarada masaakiinta iyo baahidaa soo kordhaysa ka sanad ka sanad ku yiraaba dhib badanba isku kaa khilaafteen daa bay iyagu jumhuurtu leeyihiin adugu waa iska masale khilaafiya waxaan uga laakiin laakiin in laga dhiga saaciqo iyo khalad weyn oy galeen oon la yukhtafar waa khata iyo aqoon darri aan laga warqamin weeye madaahibta culamada ay qabaan ninkasoo wuxuu daliishaday فتأمل كلامه وتصريحه بأن طائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ويحكم عليهم وحلو حكميا بالكفر قالنمو iyo waridati diinka noqosho can islaami ay ka laabteen wa tusba waxaa la qafaalan daraariihim caruurtooda iyo maxasuda haweenkooda wa tuqnamu waxaa la haniimaysan amwaaluhum wa in aqaruu haba qireen biwujuubi zaka zakadu inay waajibtay hadaa waa camalkii qalbiga ah waa maxaa cafwan waa qowl qalbi qowl lqalbi way kaas nama khuseeyo wasaluu salawaat alhams shan salaadba ha tukadeen salaadda kuguma haysta zaka lagugu haysta wa facaluu jamiica sharaa'ic alislaam haba sameeyeen dhammaan axkaamta sharciga oo dhan ba hala yimaadeen hayra adaa'i zakaa zakada bixinteeda waxaan ka ahayn intaasaad u imanaysaa waa sidii sheekhu soo yidhi wakadalika kullu طaa'ifatin mumtanica can shariicatin waaxida nafs shay wa ana dalika inaad wixii o hal xugun mooyeen ku ma inkriddi ma ah ku dhaqankii wey wa ana dalika laysa bimusqidin lilqitaali lahum marka kuwa maanta adduunka joogo xukuumaadka iyo sheegta inta kufri iyo gaalnimo ay ku jiraan iyo inta asbaabulkufri warridda iskugu tageen wax la xisaabi karaaba ma ah nimankana waxay u go'ahayaan xugum waaxida addihiisii wa ana dalika laysa inuusan ahayn bimusqidin lilqitaali dagaalka mid ridahaya lahum lala dagaalamay iyo wlxukm wa ana dalika laysa bimusqidin للقتال wاlxukmi calayhim in lagu xukumo bilkufri gaalnimo iyo weridu dinka noqosho waana dalika nimanka in la takfiiriyo oo gaalnimo lagu xukumo oo lala dagaalamo qad habata bilkitaabi wasunna sunnada iyo kitaabka uu ku sugnaaday adiladeeda iyo waitifaaqi asaxaabati radi allahu tacaala canhum wallahu aclam waqaala sheikh halka miyaan